sharafciheeda hooyaday hadabidkaha ku noolo ulmadu ka digriye cawiya subaho aaaaaa kulanti wacala wanaagsan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka kulanka k nn wiilkaygiiow hee ii tiri isbitaalada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib mar kale ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa arbaco taarada ku asaasnay toddobaatanka bisha sebteembar sanada qodobada barnaamijka kulanka ku dhegeysan doontaan waxaa saddex meelood meel oo markaa gebi ahaanba isaga barakacay kana tagay gobolka nagorno karabakh waana dadka markaa iyagu armeniyaanka oo ka cabsi qaba in dhibaato loo geysto waad degeysan doontaan ra-iisul wasaarihii hore ee dalka baakistan cimraan khan oo loo gudbiyey jeel kale ama xabsi kale kadib markii la kordhiyey muddada lagu heynayo xabsiga waad degeysan doontaan iiraanna waxa ay mar kale ku guuleysatay inay dirto satellayt muddo kadib waad maqli doontaan qodobadaas iyo kuwa nagu soo kordhaa warar gudaha iyo dibadda xubnihii joogtadaha ayaa dhegeysan doontaan markale kusoo dhawaada kulanka keynan suma hoyaninecaddiga habboono hoos wuxuugu sheegay hadalkayga gaadhsiiadiga habboono hoos wuxuugu sheegay adiga habboono hoos waxoogu sheegay hadalkayga gaadhsiiye hatufyo balhaado hawaadaw duulo geed lagu hirtaabo hoygooduleeyo ka habaabimaysibe

labadaa mid soo hubi hurdo seexan waaye mahadhaa mahoyda miskee mid soo hubi hurdo seexan waaye cibaaduu ilaahay uga heshay dumarkan heeganaanu ahayo naftaydiyo hawle haybaduu ilaahay uga heshay dumarkan heeganaanu ahayo naftaydiyo hawle habeenkii xaalo tegay waxay haabanayseen qof gacantaydu haynine waa habeenkii xaalo tegay waxay haabanayseen waa habeenkii xaalo tegay waxay habanayseen gacantaydu haynine hatufyo balhaado hawadaw duulo geed lagu hirtaabo hoygoodu leeyo ka habaabi mayside

labada mid soo hubi hurdo seexan waaye maxadhaama hoyda mise way lahaysaa labada mid soo hubi hurdo seexan waaye jacaylku hal bowlaa ku booyo biyaha kaa hor joogo haraad kuugu dilaaywaa halis jacaylku hal bowlaa ku booyo biyaha kaa hor joogo haraad kuugu dilaay aan haleelin socodkee waniga hayaame aan haleelin socodkee hayga hawme araysan habar kuma dhiibine duxan ku hibeeye habar kuma dhiibine duxan ku hibeeye hayga hawlyaraysan sida lay haleelay intaanu ku helin sida lay haleelay intaan ku helin hayga hawl yaraysan mahadhaamahoyda mise way lahaysaa labada mid soo hubi hurdo seexan waaye mahadhaama hoyda mise way lahaysaa labada mid soo hubi hurdo seexan waaye tufyo balhaado hawadaw duulo geed lagu hirtaabo hoygoodu leeyo ka habaabi mayside wasidaa hilaaco waa quraysh haweeno

markaa allah u raxmadee isagana cabdalla nuuridiin halka laxankana uu leeyahay fanaanka cumar dhuule waxay ahayd daafurka barnaamijka kulanka k nn maantaoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaska idaacadda kulmiye ada sheekada anaa watayey ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa hee qsano haddana uu ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhanin dalka hindiya sowma ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahay oo dalka shiinahu hadda dhow koobka ka qaaday warba ninka uu loo diray eega warniyow nin aqoon badan baa tahay ee ka soo baxday dhegaysta daacadahoo barnaamijka kulanka knn baan ma anaan garannin aqoon xo kaa dahsoon la socoshada caalamka madadaaladu waa kuu dheer barnaamijkuna waa kulanka knn iyo sharaf ciheeda hooyaday artimaha daabidka ha ku noolo ulmadu ka digriye cawiya subaco bulshadu hore barnaamijka kulanka ayaan gudagelinaa dhegeystayaal aynu ku bilaawna waxay maanta ku beegan tahay maalintii uu dhashay suubanaheena maxamed ah nabadgelye naxariis korkiisa ahaatee guud ahaan dunida muslimkana waxaa marka lagu qabanayaa munaasabado iyadoo la weyneynayo maalinkan aadka u weyn ee farxadeed oo ah maalintii uu dunida yimid kii uu alla abuuray midkii uu kheyrka badnaa ama qof alla abuuray kii uu wanaagsanaa ah, oo ah suubaneen maxamed nabadgelye iyo naxariis korkiisa ahaatee sheekh maxamuud ow cabdulla cariif oo kamid ah culimada soomaaliyeed ayaa ka hadlaya muhiimadda ay leedahay maalinkan weyn iyo waxa laga rabo dhammaan dadka muslimiinta gaar ahaan dadka soomaaliyeed bismillahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiya walmursaliin sayidina muxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalama ajmaciin qaala allahu tacaala fi kitaabihi alcaziiz qul bifadli illahi wabiraxmatihi fabidalika falyafraxuu huwa khayru mima yajmacuun sadaqa allahu alcadiim alxamdu lilahi ilaahay aa mahadda subxaanahu wa tacaala waxaa farxad iyo raynrayn u ah muslimiinta caalamka ku nool dhammaantooda khaasatan muslimiinta soomaaliyeed oo dalka iyo dibadaba ku nool maanta waxa weeye maalin farxadeed oo farxad ka weyn aysan jirin nicmadii ilaahay adduunkan keenay midii ugu weyneeday maalinti la helay taariikhda oo la doonaayo markaasi nicmana shukrigeediina laka doonaayo iyo inaan nicmadaas aanu ku faraxno sida ilaahay subxaana wa tacaala suuratu yuunus noo leeyahay qul bifadlillaahi wa biraxmatihi fabidalika falyafraxuu wa khayru maa yajmacuun maanta waa maalintii rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam waa rabiicul awal laba iyo tobankii isagoo jasadkiisa iyo ruuxiisa adduunyada tan la keenay waxaa weeye adduunku waxau ahay adduun mugdiya oo dalaam ku sugan iyo jahli iyo dhibaato maalintii ilaahay rasuulkiisa uu keenay arlada tan isagoo jasadkiisa ee ruuxdiisa wax badanay fayday wax badanoo xasuusa ayay reebtay oo aan la soo koobi karin nabiga calayhi salaatusalaam ixtifaalka loo ixtifaalaayo waxa weeye nicmada ilaahay in lagu shukriyo lagu farxo taas ay maaragtay ay noqonaysaa wax kale oo ay tahay ma jirto nicmadana ilaahay waxau dhahay subxaanahu wa tacaala lain shakartum laaziidanakum in kafartum ina cadaabii la shadiid haddii aada igu shukrisaan ou dhah ilaahay subxaanahu watacaalaa waan idiin siyaadinayaa nicmadii aan idin siiyey markaad igu shukrisaan shukriguna hadda waxa weeye in nicmadaas la xasuusto oo la ictiraafo oo ilaahay subxaanahu watacaala nicmada ka timiday in maaragtay aa la weyneeyo ayadoo aan la soo koobi karin oo ilaahay uu dhahay wa wain tacuduu nicmatallaahi laa tuxsuuha hadii aad koobtaan nicmada ilaahay oo aad tirisaan ma koobi karaysaan ou dhahay ilaahay wa watacaala marka hadda waxa waaye akbaru nicmatin daharat fii hada alkown nicmadii adduunkan ilaahay uu ka soo daahiriyey annaga naga hor ummadihii naga horreeyey mundu ilaahay koonkaan abuuray ilaa an yarisullahu alarda waman calayha hadii la isweydiiyo waa rasuulka calayhi salaatusalaam nicmo ka weyn ma jirto nicmadaasna hadee in laga sheekeeyo ilaahay wa watacaala suuratu luxaa aakhirkeeda wuxuu leeyahay wa amaa binicmati rabbika faxadis rabbigaaga nicmadiisa ka sheekay marka maanta maalin mudan waaye in taariikhdii nabiga calayhi salaatusalaam la xasuusto in laga sheekeeyo waxaa nabigu calayhi salaatusalaam ummadiisa u ahay waxa lala soo diray in laga waramo nabigu calayhi salaatusalaam waxau ahay raxmatan lilcaalamiin wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin ilaahay wuxuu yii nabi maxamedow kuma dirin ilaa aadu adduunkan dhammaantiisa naxariis u ah mooyaane gaal iyo muslim iyo xayawaan wax kasta nabigu calayhi salaatusalaam raxmadiisu waa ay gaaraysaa marka waxaa la rabaa dadka muslimiinta ahu inay maantaan oo kaleentood ay ugaga duwanaato maalmaha kale ee in la xasuusto nicmadaas laysku baraarujiyo laysagaga sheekeeyo sida alla uu leeyahay wa amaa binicmati rabbika faxadis ummadda loo sheego waxaa nabigu calayhi salaatusalaam ahay cid harta ogaa karta ma jirto maxaa yeel nabiga calayhi salaatusalaam ilaahay uu ku sifeeyey fadliga uu siiye cadam uu ku sifeeyey waanzala allahu calayka alkitaaba walxikmata wacallamaka maa lam takun taclamu wa kaana fadlullahi calayka cadiima ayuu dhah ilaahay fadliga ilaahay ku siiyenay rasuulka ilaahayow wax weyn waaye wixii ilaahay cadama ku tilmaamo weyneeyane wax makhluuqa u ogaa kara ma jiraan marka anaga waxaa nala ka rabaa muslimiinta oo nabiga ummadiisi ah inay xasuus weyn ay nagu reebato oo aanu taariikhdaas iyo dhacdadaas weyn oo caalamka timiday inay maanta aan isku baraarujino isu sheegno annagoo mar walba rasuulka calayhi salaatusalaam haddee xuskiisu mar walba waana kor taagan yahay maxaa yeela shanta salaadood oo aan dukanayno haddaana nabiga calayhi salaatusalaam magaciisa ku sheegi naga ansixi mayso cibaado kastoo aan samayhayno haddaan nabiga calayhi salaatusalaam aan lagu xusin ma soconayso ilaahay yaa maqaam gaarsiiyey oo ilaahay waxau dhahay alam nashrx laka sadrak wawalacnaa canka wisrak aladii anqada dahrak warafacnaa laka dikrak dikrigaaga ayaan kor kugu qaadnau dhahay xuskaaga ilaahayaa kor u qaada nabiga calayhi salaatu wasalaam oo waxa weeye meeshii ilaahay lagu xustaba nabigu waa lagu xusaa calayhi salaatu wasalaam taasu marka mid joogtaa waayo mar walba xuska nabigu waa taagan yahay laakiin midaanu waa mid taariikha oo la xasuusanayo waxyaaba nicama ah oo adduunka soo dhacane nabigu calayhi salaatsalaam asagaa xusay maalin yowmul isnayna ayaa nabiga ilrasuulka calayhi salaatsalaam ilaahay adduunkan keenay sida taariikhda mudawan ku ah axaadiisa saxiixaa soo aroortay maalintaas waa ka duwanaata maalmaha kale maxaa yidhi xadiiskii abu qataada waxuu ahay oo saxiixaynka ahay ee nabiga calayhi salaatsalaam ayaa waxaa laga su-aalay maalin asxaabtiisu waxa u dhahay maaragtay waxaa laga su-aalay soonka maalinta isniinta sida uu yahay fadliga iyo sababu iska leeyahay suila rasuululahi sala allahu caleyh wasalam can soomi yawmi lisnayn marka asxaabtu markay nabigu weydiinayeen soonka falaaisha uu leeyahay sawabga laga helaayo ayaga ulajeedado saasay ahayd laakiin arrintu inay intaas ka sii weyntahay oo maalintaanu waxay ku mudatay in la soomo oo ajir laga helo waxa aasaaska hw sheega rasuulku calayhi salaatu wasalaam markaasuu wuxuu dhahay dalika yoomu wulidtu fiihi wa yoomun bucistu fiihi wa yoomun unsila calayhi dhah rasuulku maalintaas yoomu isniinta waa maalintii maaragtay aniga nebi maxameda lay dhalay waay rasuulku calayhi salaatu wasalaam asxaabta wuxuu xasuusiyey maalinta ou dhashay iyo waxa maqaamka ay leedahay iyo waxa ay mudan tahay ayuu nabigu calayhi asxaabtiisa xasuusiyey oo inay miilaadkiisa ay tahay ayuu sheegay waa maalintii maaragtay laygu soo bixiyey waa maalintii waxyigii laygu soo maarata laygu soo dejiyey ayuu dhahay taariikhdana sida hadda lagu yaqaano xataa rasuulka calayhi salaam maalin yowmul isniin ayaa ilaahay oobsaday maalintaa isniintaahu intaa nabiga calayhi salaatusalaam ousan ku awsan dhalanin ouna ku soo aadin yoomkaas ayaamaha kaloo caadiga ahay lamid eeday waxay masiyada iyo sharafta ay ku yeelatay iyo in la xasuusto nabiguna uu xasuusiyo umadiisa waxa weeye in maalintaasu ay tahay maalin astaan gaara iska leh marka weli astaanti way taagan tahay inaan ka sheekayno waxa nabigu calayhi salaatu wasalaam uu soo maray qiimaha igu fadhida waktigan iyo xaaladda mar walba waxay eheeday ummadda in loo sheego ayaa laga qaadanayaa rasuulka alayhi salaatu salaam ixtifaalkiisa qur-aanka iyo sunnada nabiga alayhi salaatu salaam iyo asarta islaamka meel walba ayaa laga helayaa maantana waanu faraxsannahay oo fadliga ilaahay iyo raxmadiisaan ku faraxsannahay sida ilaahayba uu noo dhahay asagoo rasuulkiisa faraaya qul bifadlilaahi wa biraxmatii ilaahay waxaa u tira how dhahay ummadaada ilaahay fadligiisa iyo raxmadiisa fa bidaalika falyafraxuu Eh, fadligaas iyo eh, maaragtay ah, eh, raxmadaas ha ku farxaanow dhaha ilaahay hadda raxmadu waa rasuulka calayhi salaatu wasalaam sida mufasiriinta kuwa ugu cilmiga badan ay ku fasireen maxaa yeele waxaa weeye rasuulku calayhi salaatusalaam asagaa xadiis saxiixa oo dhahay anaa raxmatun muhdaatun anugu naxariis ilaahay soo hadiyeeyey oo adduunkan oo keenaan ahay waa hadiyadna la siiyey marka hadiyadii inaan xasuusanno waaye oo aan ilaahay ku shukrino intaas weeye marka waxa la isu xasuusinaayo in nabigu maqaam weyn adduunka uu ku leeyahay oo ilaahay koonkan asaga daraaddiisaba hadduusan asaga ahayn laba abuuri lahaynin ou maqaamkiisu weyahay mid arfaca uu yahay ilaahay meel lagu xuso asaga lagu xusaayo darajadiisu ay sarrayso inta annaga ilaahay naga fahamsiiyey inaanu ka sheegno intaas weeye dadka muslimiinta ah oo caalamka ku nool oo dhanne farxaddaas ayaa nala qaybsada leenahay annaguna maanta waa faraxsannahay farxad aan la soo koobi karin wax adduunye iyo wax kastoo aan ku farxno midii noogu weyneeday ayay midaanu noo tahay dadka soomaaliyeedna ha farxaano hana maaragtay is-afiyaano hana isu naxariistaano nabigana daraaddiisa isku jeclaano sidaas ayaanu leenahay haadaa wabilaahi tawfiiq fadiilatu sheekh maxamuud ow cabdulah cariif oo kamid ah culamaa udiinka soomaaliyeed oo markaa ka hadlayay ahmiyadda ay leedahay in la weyneeyo dadku farxaan la iscafiyo laisu naxariisto maalinta weyn ee ku beegan maalinkai uu dhashay nabigeena maxamed maxameda nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha dhinaca kale madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa guud ahaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan dadka muslimiinta waxa uu markaa uu la wadaagay farxadda hambalyada dhalashada nabigeena maxameda nabadgeliya naxariis korkiisa ahaatee isagoo arrimo badan ka hadlay waa kan madaxweyne xasan sheekh maxamuud bismi illaah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan dalka iyo dibaddiisaba waxaan leeyahay ciid wanaagsan waxaan rabaa ummadda inaan ugu hambaliyeeyo maalinta farxadda leh ee dhalashadii rasuulkeena caleyhi salaatu wassalaam uu dhashay oo adduunyadu ay isbeddelka weyn uu ku yimiday oo adduunyadii berigii jirtay adduunyo ka duwan ay samaysantay wixii ka dambeeyey oo dhan rasuulka caleyhi salaatu wasalaam wuxuu ahaay khayru khalqillaah ummadda loo soo diray ilaahay u soo diray naloogu soo diray inuu hanuunka iyo maxaanku ihaha waddada toosan ee adduunyada aakhiraba ku toosan inuu ummadda ilaahay ku hanuuniyo asoo soo gaarsiiyey fariintii rasuulka intii uu joogay caleyhi salaatu wasalaam waa la ogyahay taarikhdiis meeshuu soo maray kudaysis suuban iyo dabakac suuban ayaa noogu sugnaaday inta dabakacdayna waa inta adduunyada dhurooday dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan ha ku saliyeeno rasuulka caleyh isalaatu wasalaam allahuma salli wasallim calaa sayidina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin intaa kadib waxaan leeyahay dhaqankiisii iyo hogaamintiisii iyo maxaa cibaadadiisii iyo intaba kudaysiga uu wanaagsan ayaa noogu sugnaaday inaan ku daysano waaye annaguna maanta weliba maalinta aan ugu baahi badannahay ugu muxuu ahaay baahi badannahay inaan ku daysanno hanuunka qaadanno waxyaabaha qaarkooda yaryarkaa xumaanta iyo xiqdiga aan iska dhowrno diinta islaamka waxaa la yidhaha waa diin wakhti kasta iyo meel kastaba ku suuban zaman kasta oo la joogana way ku suuban tahay waana ku saxan tahay meel kasta oo la joogana waa ku suuban tahay waana ku saxan tahay dad soomaaliyeed boqolkiiba boqol muslim ah abka ab iyo maxaanku raa ka awoowo muslimiin ahay ayaan nahay nolosheenna dhaqankeenna habnololeedkeenna ayaa ku salaysan diinta islaamka walaalayaal kuwa qaabka daran ee qalluuciyey ee waxa aan maxaanku raa habboonayn iyo bidcada iyo midda waxa qallooca ku jira keenay adduunyada khaasatanna dalkeenna ka dhigtay meeshii maxaanku irahda qalloocaas in adduunyada looga faafiyo la rabay maya ayaan dhahnay maya ayaan dhahnay annaga oo maxaanku irahday lafaheenna adduunyadeenna iyo anaga kow ugu danaynayna marka horeba innaa naxnu nazalna dikra wa lahu laxaafiduun xaafiduun ilaahayaa ballan qaaday diintaani inuu ilaalinayo laakiin annaga ka ummad ahaan ka muslimiin ahaan annaga ayaa muxuu ahay mas-uuliyadda wanaagga adduunyadeenna iyo aakhiradeenna maanta iyo kuwa naga dambeeyaba aan maxaanku irahday qaadano ay tahay taasaan ku jirnaa nimankan khawaarijta ah ee la garanayo ee cahdigii rasuulka iyo cahdigii saxaabada intaba la ogyahay waxa ay sameeyeen maantana khilaafaadka islaamka dhex yaalla ilaa maalintaas ilaa maanta khilaaf soo dhex waday ummadaha muslimiinta ee caalamkao dhan ku nool ee tiradooda intaad ogtihin ay la eg tahay ayaa annaga meeshayna maanta taagan war nimanka taariikhay leeyihiin halkan kama curan halkan kuma dhalan waa soo jiri jireen afcaasha ay suubi jireenoo dhan kuwa la mahadiya ma noqo weligood maantana ma aha mana ahaan doonaan dadka soomaaliyeed ee walaalaha muslimiinta ah waxaan leeyahay walaalayaal sidaan boqolkiiba boqol dad muslimiina u tihiin boqolkiiba boqol dad caqiidada toosan iyo diinta toosan iyo maxaanku rahday sunnada rasuulka caleyhi salaatu wasalaam ku daysada oo dabakaca inaan noqonno ayaana looga baahan yahay nimankaas khawaarijta ah ee ummaddeena aad aragteen halka ay dhigeen aakhira beer iyo adduunya beer isla socda ayay ku sababeen ummadeenna inay wada noocaasi ku ridaan waa soo taagannahay weligeedaa laga soo hortaagnaa jiray weligeedaa la diidi jiray muslimiintu ay diidi jireen kuwiisoo banaayo diidi jiraan anaguna tubtoodii aan ku daysananaan haynaa waa diidnay khawaarijnimo waa diidnay xagjirnimo waa diidnay diinta islaamka iyo shareecada islaamka oo la qalluuciyo waa diidnay towxiidka oo si aan ahayn loo fasiro waa diidnay wiilasha yaryaree meesha joogaahe ummadan shalay ayagaa diinta uma keenine kun sano ka hor islaamka ummadan qaadatay saaf iyo qasab iyo qaraxna kuma qaadanin maantay qaadanayeen taariikhdeena waa garanayna maanta qarniga koob iyo labaatanaad ayaan qarax ku aqbalsiinaynaa inaan wadadii kaga leexino ma dhacayso ma dhacayso waxaan ilaahay qadari nooma imaan waxaan annagu aanan saabsanna nooma imaan isbedelkaasaan u taagannahay xumaanta inaan zuulino xumaanta inaan bedelno wanaagga inaan dhaqan gelino shareecada saxdaa ah iyo diinta saxdaa ah iyo dhaqanka suubane islaamiga ee saxda ah ee badbaadada dadka iyo maxaanku irahda walaqad rabnaa bani aadama anagoo ka dhabaynayno inaan wadadaas qaadanno oon toosino oon dadka karaamayno oon karaamadooda ilaalino oon diintooda iyo caqiidadooda iyo caqligooda ilaalino ayaan u taagana haddii allayidhah dadka soomaaliyeed yaan la kadsoomin yaan la kadsoomin yaan lagu khaldamay nimankaan tooctoocdooda iyo warkooda maxaanku idhahday laysku soo tootoosiyaan lagu qaldama warka tooctoocdaahi war ma ah waxaan ka hadlaynaa waa diin maaweelo ma ah gabay maah hees ma ah diintuna meelay leedahay ilaahay qownkiisay leedahay sunnadii rasuulkay leedahay a'imadii iyo dadkii horeo toosnaay waddadii ay faleenay leedahay haddaan soo alifayaa mid cusub oo aniga ii gaar ah haddaan soo alifayaa aan xarfaha iyo kalmadaha iyo aan inxiraafinayayon sii qalluucinaya meesheedii maaha soomaaliya meel kale la doontaa leena meel kale la doonto fikir kastoo qalloocanu la keenana mudduu jiraa muddadiis waa soo dhammaatay kan shuuciyaddii toddobaatan iyo dhowr sanay jirtay waa soo dhammaatay oo ilaah la-aanta iyo diin la-aanta iyo qaabdarada ahayd toddobaatan sane iyo jarjana soo shaqaynaysay dad badan oo malaayiin ah oo anaguba aan mxua qaarkeed ay kamid ahayn ay ku sirmeen waa baabacda maanta ma jirto awday kanna waaba kasii caqli gaabaya waana kasii tiro gaabaya waana ka macno daran yahay waxa uu rabo inuu qalluuciyaana aana mxawalaxan la qalluuci karin oo adag ah oo ah muxuu kae diinta islaamka lama qalluuci karo tiir la leexi kara ama la leexi kara maaha waqtigooda waa soo dhammaaday baryaha yaraa harayna muxuu aha aan dhammaystirno aan la hadalno aan soo dhaweyno aan mxuah ilaahay iyo ummadda cafis inay weydiistaan aan ku toosino wadadii qallocneed inay kasoo noqdaan ummadooda kusoo baraausheeg kii kusoo qaadan waayana aan iska qabanno sida haddaba yeelna maalmahoodii waa tirsan yihiin nimankaan haddii alla yiraa insha allah maalmaha u haray waa tirsan yihiin ilaahay idankiisa ummadda soomaaliyeed mar kale waxaan leeyahay ciid wanaagsan farxadda iyo maxaanku irahdaa xusuusta wanaagsan ee wadada wanaagsan ee uu noo jideeyey suubanaheena caleyh salaatu wasalaam ayaan isku hambalyaynaynaa ku faraxsannahay ku daysanayna aada iyo aada umahadsantihiin madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayuu ahaa oo guud ahaan ummadda muslimiinta gaar ahaan dadka soomaaliyeed ugu hambaliyeynayay dhalashada suubaneena maxamed nabadgelye naxariiska korkiisa haatee dhinaca kale magaalada muqdisho iyo qeybo badan oo kamid a ah caalamka iyo sidoo kale gobollada dalka waxaa markaa lagu qabtay munaasabado lagu weyneynayo dhalashada nebi maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatay madaxtooyada soomaaliya munaasabad kooban ayaa lagu qabtay oo dhalashada nebiga lagu xuseeyey wasiir ku-xigeenka wasaaradda diinta iyo xubno kale oo culimada soomaaliyeed ka mid ah ayaana ka qayb galay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam aabbihii waxaa laga bilaabaa markii la yidhi ehay ha laga sheekeeyo siiradiisa nebiga magaciisa abtiriskiisa iyo nasabkiisa calayhi salaatu wasalaam dhinaca aabbihii iyo dhinaca hooyadii baa laga bilaabaa kadib waa la wadaa ilaa afartan sano suu ku barbaaray suu ku joogay meeshuu ku dhashay macarab buu ahaa macajam buu ahaa taariikhdaas baa laga sheekeeya afartan markuu sano uu gaaray ilaahay wuxuu ku bilaabay waxyiga qur-aan baa lagu soo dejiyey qur-aankaasna labaatan iyo saddex sano ayuu ku degayo labaatan iyo saddex sano haddaad ku dartid afartankii sano meeqay isku noqonaysaa waa lixdan iyo saddex sano lixdan iyo saddexdaa sano oo nabiga calayhi salaatu wasalaam uu koonka ku noolaa oo isugu jirta xilli uu rasuul uu ahaa iyo xilli rasuul uuna ahayn intaas baa dadka nabiga calayhi salatu wasalaam daatadiisa looga sheekeeya waxyaalahaasay dhan eeg ixtifaalu bilmawluudi waa mashruuc weeyaan cinda almuslimiina idi diiddan waxaa weeyana waa suug midoo waxeeda idi diiddan maxaan leenahay waxaad suug midoo waxba kama jiraan nabigeenna oo la jeclaada nabigeenna oo la xusa nabigeenna moxamed sal allahu calayh wasalam oo laga sheekeeye waajib diini ah waay ilaahay jalla wacalaa ayaa xusay asxaabtiyaa xusay dad walbaa ka sheekayn jiray marka in nabiga laga sheekeeye maxabbadiis laga sheekeeye waajib diini oo nasaaran oo qof walba muslim ee mu'minna laga rabo way nabiga sal allahu calayh wasalam xuskiisa hal bil ma aha maalin walbaan xusnaa saacad walbaan xusnaa salaad walbaan ku xusnaa nabigeen sal allahu calayh wasalam salaad markaan tukanayna maxaan dhahnaa ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muxammadan ha aadaankaa lagu xusaa ataxiyaataan ku xusnaa nabigeena sal allahu calayh wasalam fi kulli laxda ayaa la xusaa nabigeena sal allahu alay wasalam adduunka o soo dhoweeyey cododkaas aad maqlayseen waxay ahaayeen qaar kamid mid ah culimada soomaaliyeed iyo sidoo kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda diinta iyo awqaafta xukuumadda soomaaliya oo ka qaybgalaya munaasabad lagu weynanayo dhalashada nabigeena maxamed ee nabadgelye dhexdiis korkiisa haatay oo ay maanta ku beegan tahay weli barnaamijka kulankaad degeysanaysaan ka eena waad nagala socotaan dhegeystayaal ku nool weli barnaamijka kulanka ad degeysanaysaan keenina waad nagala socotaan dhegeystayaal markaan dalka mareykanka diyo eegnana waxaa la filayaa wareega labaad dooda u dhexeysa xubnaha murashaxiinta ku loolamaya inay noqdaan dadka hogaamin doona ama halka qof isugu soo hari doona in xisbiga jamhuuriga uu ku matalo doorashooyinka la filaya dalka mareykanku inay ka dhacaan sanada soo aadan waxaa la filayaa in xubno badan oo siyaasiyiin oo saameyn ku leh xisbiga jamhuuriga ay ku loolamaan uu kamid yahay donald j trump madaxweynada dalka mareykanka ku-xigeenkiisi mike pence iyo gofarnarka gobolka florida ron desantis xubnahan waxa ay markaa geli doonaan loolankii ugu dambeeyay iyaga oo mid walba u soo bandhigi doona aragtidiisa dooda ay qaban doonaan sidoo kale dooda ayaa dhexmari doona laftirkoodu waxaana la aaminsanyay in donald trump uu yahay qofka ugu cadcad marka la eego inuu noqon karo murashaxa hogaamin karaa inuu xisbiga jamhuuriga ah uu noqon doono kan u loolamaya doorashooyinka la filaya dalka mareykanka ka dhacan sanada waxaa la filayaa in marka ay dhex maraan doodo aada u adag iyo su-aal isdhaafsi iyo kajawaabisba ah, xubnahan uu ka mid yahay donald trump madaxweynuhore mareykanka ku-xigeenkiisa mike pence iyo govarnarka gobolka florida ron desantis xubnahan waxay doonayaan inay markaa trump ka bixiyaan booska si ay iyagu galaan oo murashax ugu noqdaan xisbiga jamhuuriga waxaa doodii ugu horeysay ay dhacday bishii agost taasi oo lagu soo bandhigay aragtida ay kala wataan xubnahan u tartamaya marka la eego inay noqdaan murashaxa xisbiga jamhuuriga waxaa ku soo baxay oo kaalinta koowaad galay trump halka labaadna uu galay desantis waxaana markaa aada u yara leeyahay fursadda mak pence maxaan kuxin karo mareykanka uu ku noqon karo inuu markaa ugu guuleysan karo inuu noqdo murashaxa hogaamin doona xisbiga jamhuuriga loolanka doorashooyinka la filayo dalka mareykanka inay ka dhacaan sanada trump waxaa la aaminsan yahay inuu fursad badan haysto haddana waxaa la leeyahay waxaa marka caqabad ku noqon kara doodaha maxkamadeed ee ku furan iyo sidoo kale in dhowr jeer maxkamaduhu ku eedeeyeen in trump qaladaad fara uu horey u galay intuu xafiiska joogay iyo markii laga adkaadayba doorashada iyo dhibaatooyinkii ay sameeyeen taageerayaashiisii markii xukunka looga adkaaday doorashooyinkii ka dhacay dalka mareykanka dabayaaqadii sanadii taasi uu ku guuleystay jo biden hogaamiyaha haatan dalka mareykanka hogaaminaya weli barnaamijka kulankaad degeysanaysaan k n nagala socotaan saaxiibayaal k n n sida geed caleeliyo ubax

geesteed hoobaan isgaadhiyo guntin midhaa leeday oo gandoodo galka faraqasoo daray faraqa soo daray oo godan barwaaqa ah durduraan gudhayniyo gacan webi ku yaala oo godan barwaaqa ah durduran kudhayniyo gacan webi ku yaala qungu iyo jiila midab guurin baato albaan goortaan ku eegaba gabadhiyay kaldacalbaan goortaan ku eegaba qalbiga iga gelisa gabadhyahay kalgacalbaan goortaan eegaba gabadhiay kalgacal baan buurtaan ku eegaba qalbigayga gelisa waxse aanan garanay caashaqee halka aad i ayaa tahay gammaan faras sangageesi daaqsaday uu garduur miray sodon biliya gawdeed uu goobay farowgii sararta iyo gaadaga waa tahay gammaan faras sangagee si daaqsaday oo garduur miray sodon biliya gawdeed u goobay farowgii sarartayo kaadada waxaad dhalay hadba kaynta geedale oo galabba loo raro sida ramad guyaad dhalay hadba kaynta geedale ongulf weli socoto dheergeli otoo dheergeliyey gabadhyay kalgacal baan buurtaan ku eegaba gabadhyay kalgacal baan buurtaan ku eegaba qalbigayga gelisa gabadhyahay galgacal baan goortii aan ku eega qalbigay gelisa yeeree kale ee kamid ah heystan ku luuqeynaya fanaanka allahu naxariistay maxamed axmed kuluc dhextaalka barnaamijka kulanka keyana ayay ahayd heese kale iyo warbixino kale ee socda balse markaan waxaad ku dhawaataan dhegeystayaal xubintii maansoo kale waxaa dunida ka dhacay luul maxamuud aadan ayaa la diyaara mahadsanid cabdicasiis waa arbaco taariikhduna waa toddobiy labaatanka sanadka labada waa maalinta laba boqol iyo toddobaatanaad ee sanadka waxaana ka harsan sanadkan sagaashan iyo shan cisho haddii alla idmo dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid a ah maanta oo kale sanadkii labada kun iyo sideedii ciidamada amisom ee haatan loo yaqaano admis ayaa madaafiix ku garaacday suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho oo ah suuqa ugu weyn soomaaliya taasi oo sababtay dhimashada dad ka badan toban ruux iyo dhaawac intaasi ka badan maanta oo kale sanadii labada kun tobankii maxkamadda boosaaso ayaa xukuno kala duwan ku riday sideed ruux oo burcadbadeed ah kuwaasi oo muddo bilo ka hor ah afduubtay markab u ganacsato soomaaliyeed balse ay si xoog ah uga soo furteen ciidamada ilaalada xeebaha maanta oo kale sanadkii labada kun koob iyo labaatankii allaha u waxaa magaalada muqdisho ku geeriyooday majaajiliistihii caanka ahaa cabdi muriidi dheera jakis oo maalmo ku xanuunsanayay mid ka mid ah isbitaalada magaalada muqdisho allah u naxariistee majaajiliista jakis ayaa ka mid ahaa jilaayaasha dhanka majaajilada kuwa ugu caansan guud ahaan soomaalida maanta oo kale sanadka markuu ahaa kun laba boqol iyo sagaashankii dhulgariir ku dhuftay shiinaha ayaa sababay dhimashada boqol kun oo ruux maanta oo kalena sanadkii kun sagaal boqol labaatan iyo sideedii dowladda maraykanka ayaa shaacisay inay aqoonsatay dowladnimada shiinaha maanta oo kale sanadii kun sagaal boqol soddon iyo sideedii qareenada yuhuudda ayaa laga mamnuucay inay ka shaqeeyaan dalka jarmalka maanta oo kalena sanadkii kun sagaal boqol sagaal iyo soddonkii ciidankii jarmalka ayaa qabsaday caasimada dalka poland ee warsow maanta oo kale sanadka markuu ahaa kun sagaal boqol iyo afartankii kontan iyo shan diyaaradood oo jarmalka lahaa ayaa lagu soo riday dalka england maantaoo kale sanadkii kun sagaal boqol labaiyo lixdankii dowladda maraykanka ayaa maamulka yuhuudda ka iibisay gantaalada difaaca diyaaradaha maantaoo kale sanadii kun sagaal boqol sagaashan iyo lixdii ururka taalibaan ayaa la wareegay gacan ku haynta caasimadda dalka afghanistan ee kaabul iyo guud ahaanba dalka ugu dambeyntiina maanta oo kale sanadka markuu ahaa labada kun toddobiyo tobankii boqorka dalka sacuudiga salmaan bin cabdulcasiis ayaa markii ugu horreysay haweenka dalkaasi u ogolaaday in ay gaadiidka wadi karaan sacuudi carabiya ayaa ahaa dalka keliya ee adduunka ka mamnuucay haweenka inay gaadiid wadaan guud ahaana waageyntaa xubintii maanta oo kale maxaa dunida ka dhacay markaanaan dib idinkugu celiya cabdicasiis beereed iyo qaybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n way mahadsan tahay socodsiinaysa xubintii baanto kale waxaa dunida ka dhacay kale barnamijka dayon egran ra-isul hore ee dalka bakistan cimraan khan ayaa loo gudbiyey jaal kale oo u dhow magaala madaxda wadanka bakistan islaamabad kadib markii la kordhiyey muddada xabsiga lagu seeheynayo oo laba toddobaadoo dheeraya lagu daray waana arrin la xiriirta kiiskii hore loogu xukumay ay ku aadanaa musuq maasuqa iyo arrimaha ku aadan in markaa lagu eedeeyay inuu sirta qaranka faafiyey khan oo toban sano jir ah ayaa loo gudbiyey xabsiga lagu magacaabo adyaala ee ku yaalla magaalada rawala loo yaqaano iyadoo oo markaa la arkayay taageerayaashiisa oo arintaa cara ka muujiyey xilli ciidan badan oo boolisa la geeyey qeybo badan oo kamid ah magaalada haatan loo wareejiyay ee uu xabsiga ku jiro master cimraan khan dhinaca kalena waxaa la filayaa koobka qaramada qaarada afrika in si wada jir ah ay u martigeliyaan dalalka tanzania uganda kenya sanada sidaas oo kale dalka morocco ayaa la siiyey fursad ay ku martigelin karto tartanka qaramada qaarada afrika sanada hore ayaa fursadan loo siiyey dalka morocco sanadii balse kama aysan faaiideysan oo mar kale ayaa haatan janes loo siiyey inay markaa martigeliso koobka qaramada qaaradda afrika ugu dambeyntiina haddii aynu eegno tobanka maqaayadood ee caalamka ugu fiican lana aaminsan yahay inay yihiin kuwa la gartay tayadooda iyo qaabkoodaba kuwa ugu fiican waxaa kaalinta ku jira maqaayad ku taala dalkaasi beyru laguna magacaabo maqaayada central lima magaalo madaxda wadanka ay ku taallaa waxaa maqaayadaha kale ku jira kaalmaha tobteenka waxaa kamid ah maqaayad ku taala barcelona oo spain kamid ah dres vator ay la ciyaaryadaa halka diverso oo madrid ku taala ay ku jirta saddexaad axtondo oo iyana ku taala waa wadankaasi isla sbain laguna magacaabo asador experi copenhagen iyana mid ku taala ayaa kamid ah lima oo mid kale ay ku taalo oo dalka beyru ah talyaaniga new york oo dalka mareykanka mexico city iyo paris oo faransiiska ah tobanka ayaa loo gartay inay yihiin kuwa ugu fiican taya ahaan iyo adeegyadooda marka la eego caalamkaba markan waxaad ku dhawaataan xubintii kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato hala boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaane waxaa la yidhi al-shabaabkan sii leecayo kibirka day waayey xasan shiikh markii uu ku baxay lana rasaaseeyey hadday wax isku hayaan dhul badan kama jillaabteene nimankaan isbaarada dhigtoo gararka waaweyn leh iyagaa khawaariijahoo naga xishoohayne qaraxyada hadday joojiyaan lama xasuuqeene ha yeeshee markay fuli rabaan talaxumaantooda saxaraha bannaan iyo codlada kuma tijaabshaane inta goob mashquul badan tagaan cadowsanaantooda ganacsade bajaaj ruux watiyo shacab masaakiina fanfaniinka hilibkoodu waa dili yaqaanaahe jihaadkooda moogiya naftay qalad u sheegeene xagjirnimo haddii loo dhinto qola u geeriyooto iyagaan aqlaaq xumo darteed midu ka fiigeene waa socdaa haye cabdilow furunta oo macawisleedu ku biiraya war waa kumaandos war malaha askari horu ahaa aryadhaha war ma sugtiin anigu turkiyaan u socdaa war cabdilow turkiya qofkii taga isagoo la soo tallaalow tuhun qabow soo laabtaa waar malaatimuhu soo beeranaya see loo soo tallaalayaa ma cabdullah tiimkii u socda cabdulow turkigu hobaada saata darbe nabad in olaalka goranto hobaad aragda ku wareegoy walaalow cabdullah hadda ma tiimkii shuwaarma iyo shaaxuu rabaa inuu ku biiro war waxaa la yidhi dumar waa shuwaarma ragna waa shaax aryadhaha warka wayga dhex gasheen turkiga qof kastoo taagto lasoo taalaalay waa timaad turkiga qof kastoo taagto lasoo taalaalay waa timaad waar tuhunkama nimankii baa soo geliya war somalilan huwanta ay sheegto xaggey joogaan wargabagii abwaan xasan faalo maalmahan socday qaybtii u dambaysaan idiin hayaaye gaaska macawsleyda haddaan gaar wax ugu sheego barbaar yahay guntada oo kacoo doonta godobtiinnii baaqii guddoonshaha sariyo taladuu soo gooyey geesigii birmada waysagaa diiday gogashiiye garkiibaa ku baxay haddeer garangar moodaaye eh. goobaha horuu ciidankii soo dagaalgeline eh. ama geeri ama guulmud buu soo go'aansaday eh. gadaalkii u hara geeshka baxay maanta waa godobe gorgor iyo waxaa yimid ileen guutadii danabe garbay bay nugu tahaye waa inaan gulufka raacnaaye gaban iyo ciroolaba dhammaan gala dagaalkooda godoomiya intaad raad gurtaan goob isugu keena garnayl iyo kurida sabanka oo guba khawaariijta girinoof ninkii heli kariya gaabanuu qoriga gaalleef iyo abley iyo xataa godi ma soo qaata halkii u haragaysh ka baxay maanta waa godobe saasu waxaa gablame kii gaabiye dib u soo gurtee geediga ka hara godkay gaaleen maarkilaagu gubey waada gununuuceen godkay gaaleen muugiluugu gubey waada gununuuceen warwaaqlow geeg oo kale soomaalilan weli baari jirtay sumalow darbane leylah duuduur oo doohageey oo dabalhargey dooda aawadii dabada humbule yay kaa daldalan yay kula dulmarin warmadeeyo wana waxaan dheegi jiray waxaarow yaryare geedkaan humbula weeraa ku jira aan ka celshee ii soo gada warkalamaanay war ma haysiine maanta meelo badan waxaa isugu tegay bulsho fara badan oo ka qayb gelaysa mawliidka culummo badanina waa ka hadleenoo waa ka qudbeeyeen xoolo badanna waa la qalay fagaarooyin badanna xadraa lagu soo bandhigay waxa qalqi isugu yimidna hal maalin hadday dagaalka ku dhaqaaqi lahaayeen walle inaa khawaarij saacad lays hayeen marka anugu waxaan dhihi lahaa culummada isugu timi xuska mawliidka rasuulkeennii nabadgelye naxariis korkiisa ha aad jeceshihiin oo aad xusaysiin waa kii ka dardaarma dagaalka khawaarijta waana kii yidhi haddaan gaaro waa la dagaalami lahaa waana kii yidhi meel kastood ku aragtiin ku dila hadda waajibkaas inay ka qayb qaataanan ku tali lahaa war culimada waxaa waajib ku ah xaqa ay ummadda maalin kasta u sheegaan oy ku wacdiyaan oo ay ku baraarujiyaan weliba inay ku horkacaan si loogu raaco sababtoo ah caamadu waa indha kugaraad leh ficilkayna wax ku fahmaan weliba waxay jeceliin khawaariju inay dilaan waa culummida maanta mawliidka dhigaya marka inta isu timidoo ku dhaqaaqda maalin miyaa laysay lahay war cabdiraxmaan cabdishakuur wuxuu yidhi khawaarijtu waxay dhahaan maraykanaan la dagaalamaynaa waxayna laynayaan dad reer baadiye ahon weligood xitaa qaarkood aysnaan maraykan maqal waxayna laynayaan dad muslimiin ah oo masaakiin ah oo reer miyi ah oo aan weligood xitaa maraykan maqlin waar sayidku waa wuxuu odhan jiray ingiriis baan la dirirayaa oo dabadeed wuxuu leen jiray shacabka somalilan madaxweyne xasan shiikho xusko mawliidka ka hadlay wuxuu yidhi shacabka soomaaliyeed waxay diideen diintooda in laga weeciyo waxay diideen culimadooda in lagu diro waxay diideen dhiiggooda in xaqdarro loo daadsho sidaa darteed maanta culimmada iyo muslimiinta adduunka daafihiisa kala joogee mawliidka xusaysa waxaan dhihi lahaa nimankaas khawaarijta oo diinta islaamkay lid ku yihiin waana cadow jiritaanka islaamka ka soo hor jeeda haddaan loo midoobinna laga adkaan maayo fakarkaas aan baabiinna maanta oonu midowno dagaalaanay war ma haysiine eh. madaxweyne xasan shiikh markuu mawliidka ka hadlayey nabiga ku salliya dagaalka galamiyuu yidhi war cabdikuusow warkaa iga dhex gelina ixtiraafkii somalilan ma soo hadal qaaday war cabdikuus majina isagu shalay nairobiyan ku ogaayey war horta safaaraddii somalilan ma soo arkay warwaaqlow gooja caddi kadib eh. see wax kaa yihiin ma khafiiftay warwaaqlow somalilan dagaalka shabaabka hadday ka qaybgeli lahayd eh. waa la ictiraafi lahaa war cabdiraxmaan cabdishakuur wuxuu yidhi somalilan iyo puntland annagaa shabaabka hor taagan war soomaali galbeed ama soomaaliya sid ama kilinka shanaad shabaab awooddooday iskaga celiyeen ismiyaad ka wadaa war nimankaas intay shabaab laayeen eh. ayay dirgax ku kordheeleen war amiir shabaab oo riyo lagu waraystaa waxaa la weydiiyey eh. waa maxay waxa ugu weyn eh. ee aad ka shallaynaysaan war ma qaraxiisoo buu yidhi waxaan ka shallaynaynaa xasan sheekh iyo culummada isu keenoo khawaarij noo bixiyey miyuu yidhi dagaalkii hiiraan miyuu ka shallaayey hayehee dagaalkii guriceel miyay ka shallaayeen warwarkaa ku soo boodinine amiirka riyada lagu waraysanayey oo la kala garan waaya carabi iyo soomaali wuxuu ku hadlaayo ugu dambayn warkiisa waxaa laga fahmay inuu yidhi waxaan shallayti ka qabnaa duulaankii aan ku qaadnay eh. kilinka shanaad ee aan ku jabnay eh. dagaalkii maalintaas nagu bilowdayna eh. ilaa hadduu nagu socdaa war amiirka kooxda al-shabaab ee ka ciyaarta horyaalka sacuudiga oo riyo lagu waraystay isaguna wuxuu yidhi wax weyn bay ka tartay kubadda cagta sacuudiga in kristiyaano ronaldo ku soo biiro warde kuwana may qarxa iska daayaan kubadda ciyaaraan war qawaarij xariifa bulcali shalay lagu qabtay ga iga siiya miyuu yidhi iga bootiya xarfaane miyuu yidhi waar intuu garanayo way dhaaftay inaan wax dili kara ayaan tijaabinayay miyuu yidhi war miinay duugaayeen ragga la qabtay qaarna la dili war waxba liilima sheegi kareen ninka la qabtay wuxuu watay mid ay arsenaal ku qoran tahay marka waxaan ogaaday dadka ka cabsanaya magacii ay u isticmaali jireen inay isu yiqaaniin warbu'anaba waxaa la yidhi cayaaraha keliya laga ogolyahay in laga daawado waa arsenaal aryaanaha samidee cabdullahna waxa uu yidhi nimbaadii ceellaanbaa fiiha oo been waadaahu baadana nimbaadii ceellaanbaa fiiha oo been waadaahu baadana intii kalmaan ad maqlayseen gudahaan waa inagin taadhegeystayaal barnaamijkai kulankood kala socoteen k n n gabagabada barnamijka waxaan kaga tegaya heestii ku luqeysan fanaanada allah u naxariistay zahraama jaamaha heystii nafku jecel intaan barnaamijkan lamida ku kulmi doono nabadgelyo

baawaaga alla dhowra nasiib ha iigu kaasibuura